baqina isku yaalin halbulaaqa iyo kayga wana quurow hayadiigi halbulaaqa iyo kayga wana quurow hayadiigi halkiyay ka jebiyeen baan

واحبسه احبسه كلامري ميني واحبسه هذا الكيان قبسه qof haddii aad ku dhacayso anunbaa kaaga horayne og haddii aad ku dhacayso anunbaa kaaga horayne dhulka igaana iga hado halka horta laygeeyo hogga qaban maaye hayso halka horta laygeeyo hogga qaban maaye hayso qabriga haygu halayne akhira layska helaye qalbiga haygu halayne akhiraha layska helahay kala harimayne uubso ubso kala harimayne waxubso hadalkaygana qabso kala harimayne ubso ubso kala harimayne waxubso

dhaqankiise horjoogaadani ka hedhaayehalaadhimayne ihano ihano kalahadhimayne ihano cadalkaygana qabso Thank you.